بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى حد شرب المسكر هذه مدني أحكام حد شرب المسكر maandooriyaha cabiddiisii cabidda xadkeediiu halkan sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu ka gudageli qofku hadduu maandooriye iyo waxyaala caqligiisa baabi'inaya uu isticmaalo shareecada islaamku xuduudda iyo cuquubada qofkaa lagu leeyahay oo lagu oogay horena waxaanu usoo qaadanay waxyaalaha shareecada samaawiga ah guud ahaanba lagu ilaaliyey waxaa ka mid ahaa alkuliyaat alkhams kuliyaadka shanta ah ee shareecadu ay ilaalisay waxaa ka mid ahaa xifdu اlcaqli in qofku caqligiisa uu ilaaliyo oo waxyaalaha caqliga dhibaataynaya caqliga baabi'inaya inuu ka ilaaliyo hadduu qofku caqligiisa ilaashan waayo caqligiisa uu iska baabi'iyo waxaa ku waajibaya cuquubadan soo socota in lagu ciqaabo xaddu shurbilmuskiri maandooriyaha cabitaankiisii cabitaanka xadkiisii arbacuuna afartan weeyo jaldatan min jaldatin ee karbaash ah qofku hadduu waxyaalo maanduuriyo ah uu isticmaalo caqligiisa baabi'inay waxaa shareecadu markaa qofka ay ku oogi afartan karbaash in markaa lagu dhufto laakiin afartankaa karbaash marka lagu dhufanayo waxaa shardi ah idaa kaana shaaribu qofka maanduuriyaha soo cabbay xuran hadduu yahay qof xora hadduu yahay qof xora afartankaasaa lagu dhufa وعشhروuنa labaatan weyo jaldatan min جلدة ee karbaash ah idaa kaana fiihi في الشhaaribi qofka khamrada cabbay dhexdeeda riqun addoonnimo hadday ku jirto addoonnimo hadday ahaato addoonnimo ay ku sugan tahana labaatan karbaashaa lagu dhufan waa nisfulxuri cuquubadii qofka xorka loo geysanayay haafkii ama niskii ayaa markaa lagu dhufan qofku hadduu yahay addoon oo addoonnimo ay ku jirto marka waxyaalahan mushkilka ah ee maadooriyaha ah magacuu doono ha yeesho magacuu doono ha yeesho maadadii la doonana ha laga sameeyo maadadii la doonana ha laga sameeyo yacni waxaa dhici karta maandooriyaha mawaad kala duwan inay dadku ka kala sameeyaan tusaale ahaan hadda khamrada waxaa laga sameeyaa bahalka in la yihaaho cinabka cinabka laga sameeyaa inta badan haddii marka cinabkaa ah qofku uusan khamradii ka samaynin ee maadooyin kaleu isku daray uu khamradii ka sameeyo shaygaasi wuxuu qaadanaa xukunkii khamraduu qaada marba hadduu maanka uu doorinayo caqligaba hadduu baabiinayo tusaale waxaa ka mid a hadda soomaaliya oo kale qeybo ka mid a khamrada waxay ka sameeyaan bahalkan yacni ganleydan la qamiiriyey ganley la qamiiriyey iyo caanogeel isagana la qamiiriyey oo dhanaan laga dhigay maadooyin noocaasay isku dardaraan waxyaalo qamiir ah markaasi waxay ka soo saarayaan shay maanka doorinaya oo sidii khamradii ah shaygaasi marka magacaa doonto u yeelay marba hadduu caqliga baabi'inayo wuxuu qaadanaa xukmu اlkhamri lianna alxukma yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman leanna waxaa weeye xukunku mar walbaba waxaa loo fiiriyaa ciladiisa khamrada cilada loo xarimay maxay tahay liajli اliskaar inay caqliga baabi'inayso wax walboo marka xukun yani ciladaas soo gala ciladaas wax walboo soo gala oo iskaarkuba uu ku jiro maanka doorinaya magacaa doonto ku magacaabe waa xaaraan wuxuuna keenayaa xuduuddaas afartanka karbaash qofka in lagu dhufto lianna alxukma yaduuru maca cilatihi xukunku mar walbaba wuxuu la dul wareegsadaa cilada shayga loo xarimay waa maandooriye waa iskaar cilada haddii shaygu marka laga helo isagana waxa weye wuxuu qaadanaa xukunkii khamrada shuruudu wujuubi xaddi shurbi lmuskiri haadihid midani shuruudu wujuubi xaddi shurbilmuskiri maanduuriyaha cabitaankiisii xadkiisii xadkaa waajibnimadiisii shuruuddiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadlay qofkan maanduuriyaha soo cabbay shuruudaha lagu xadi karo marka afartankii karbaash lagu dhufanayo hadduu xor yahay shuruudahan soo socda markuu oofsado shuruudu wujuubi xaddi shurbilmuskiri maanduuriyaha cabitaankiisii xadkiisii waajibkiisii waajibkaa shuruudihiisii sitatun lixw waa lix shardi markii laga helow kownu shaaribi midka soo cabay ahaanshadiisiiya oo mukalafan ruux mukalafa waa inuu yahay mukalafka in badan waan soo qaadanay albaaliq alcaaqil qofka waxaan maanduuriyaha soo cabay afartan karbaash marka lagu dhufanayo waa inuu caaqil yahay waa inuu qaangaar yahay mukalaf waa inuu caaqil la yidhi maxaa baxay hadduu saqiirkii waxyaalaha maandooriyaha hadduu isticmaalo wuxuu xaq u yeelan in tacsiiraad lagu dhifto iyo ta'diib in la edbiyo xoogaa oo ul inta lasoo qaato lagu garaaco laakiin afartankii karbaashi iyo cuquubadii ma yeelanayo mana qaadanayo waxaa kaloo sidaas oo kale la mida majnuunkii hadduu cabo majnuunkii maandooriyaha hadduu cabo isagana ma la xaday wa kownuhu kownu shaaribi kan khamrada soo cabbay ahaanshadiisiiyaa shardiyo mukhtaara qof doortayoo iskiis isagu iskiis isagu qof u cabay inuu yahay waa shardi mukhtaar la yidhi maxaa baxay haddii lagu khasbay oo la yidhi bishardi haddaadan cabbin khamradan waa lagu dili oo sidaa khamradii uu isaga cabbay markaa maba ku dembaabayo waa mukrah mukrah weeyo waa la khasbay qofkii wa kownuhu kownu shaaribi kofka qofka khamrada soo cabay ahaanshadiisiina waa shardi multasiman lilaxkaam axkaamta mid laasimsaday oo axkaamta islaamka u hoggaansamay inuu yahay waa shardi multasim la yidhi maxaa baxay alkaafir alxarbiy gaalkii xarbiga ahayoo dee axkaam islaam ee waxaas baan kala garanaynin duu khamradii isagu cabo wax cuquubahoo lagu samaynayo ma jiraan maadaama multasimba uusan ahayn wa kownuhu kownu shaaribi qofka khamrada cabbay ahaanshadiisana waa shardi caaliman bitaxriim xaaraam yeelidda qof og inuu yahay waa shardi waxaa kaloo shardiga qofkan khamrada cabbay marka la xadayo inuu qof caalim ahaa oo ogaa masaladani inay xaaraam tahay amaa hadduu yahay qof aan ka warqabinba khamrada cabitaankeeduba inuu sharcigu xarimay qof aan ka warqabinba hadduu ahaa lama xadayo laakiin qofka noocaas jahliga loogu cudur daarayo waa qofkeed qofka la leeyahay qofkani ma ogeyna ha loo cudur daaro jaahilu ahaa oo khamrada cabitaankeeduba inuu xaaraan yahay maba ogeyna ha loo cudur daaro qofka la leeyahay waa labadii loo cudur daari jiro in badan baan soo qaadi jirnay qariib اlcahdi biاlislaam aw nashaأa baciida can اlculamaa waa qof islaamnimada ku cusub oo mar dhow soo islaamay oo shuruucda islaamka iyo yacni diinu islaam waxay tahayba iyo waxba aan ka garanaynin aw nashaأa baciida can اlculamaa ama meel baadiyahee yani culimmada ka fog oo qof ahlulcilmiyaba uusan ku noolayn ayuu ku soo barbaaray labadaas qof weeye labada loogu cudur daarayo jahliga uu leeyahay de khamradan maba ogeyn inay xaaraam tahay wa kownuhu ahaanshadiisa weeye kownu shaaribi qofka khamrada soo cabay ahaanshadiisaoo caaliman mid og waa inuu ahaa bianna almashruuba shayga la cabay oo isagu uu cabbay khamrun inuu khamro ahaay inuu ogaana waa shardi waxaanu cabay inay khamre yihiin oo khamre ay ahaayeen inuu og yahana shardigu maxaa baxay waxaan hadduu u malaynayaba biyo uu u malaynayay biyo u malaynayey wuxuu u malaynaya casiiraadkan la qasay oo biyo liinahoo la qasay iyo biyo canab oo la qasay iyo casiir caadigu isaga malaynay cabitaan caadi marka wuu ku sirmay waa ku khaldanmay qofka hadduu marka ku sirmo isagana waa macduur waa loo cudur daari lama karbaashayo waanlaa yashrabahu waa inuusan haddana sharaabkii muskirkii maandooriyihii waa inuusan u cabbin lidaruuratin liajli daruura daruuro jirta darteed waa inuusan u cabbinna waa shardi lidaruuratin layidhi maxaa baxay haddii daruura iyo dhibaata ay ku kaliftay daruuradaas maxay noqon kartaa daruurada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ka an biluqmatin wuxuu ku mirgaday luqmaddii muufo iyo raashin uu cunayay ayaa ku istaagay gusa waa mergaday qofkii qofkii hadduu mergado naftiiya kusii daba yaro naftii wuxuu uga baqay waxaan hadduusan iska dejin dhuunta uga taagan wuxuu ka baqay naftiiba inay ka baxdo agagaarkiisa hadduu fiiriyana wuxuu isaga dejiyo ma hayo ilaa khamradan maahan khamradan inuu naftiisa ku badbaadiyo mooyee wax kaluu isaga dejiyo waxaa ku mergaday oo ku taagan wuu waaye markaa khamradii way u banaantay khamradii liajli daruura markaa way ugu bannaan tahay inqaadan lilmuhja si ruuxda uu u badbaadiyo naftiisii si u badbaadiyo asariqatu haadihi midani axkaamu sariqa waa tuuganimada axkaamteedii halkan sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu ka gudageli tuuganimada iyo waxyaalaha sharcigu uu ka waajib yeelay sariiqadan waxay farac ka tahay min baabi ricaayati wa xifdi اlmaal waxyaalaha kuliyaadka shanta waxaa ka mid ahaa in hantida dadka muslimiinta ah ay kaa nabadgalo muslimiinta hantidoodu inay kaa badbaado oo ay kaa nabad gasho oo xuquuqda dadka aadan taabanin ayaa ka mid ah waxyaalaha shareecada loo soo dejiyey haddii marka xifdigii maalkii lagaa waayo dadkii hantidoodii aysan kaa badbaadaynin adiguna waxaa xaq u yeelan gacantii aad ku xadday in lagaa gooyo wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaaءa bima kasabaa nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim marba hadduu qofku saariq noqdo tuug uu noqdo gacantii uu wax ku qaaday naftooda in kow laga siiyo si mar dambe uusan ugu laaban tuugada kalena ay cibro ugu noqoto kuwii kale u xadi lahaana ay cibro ugu noqoto walakum fi اlqisaasi xayaatun yaa uli اlalbaab lacalakum tattaquun ilaahay jala jalaalu wuxuu leeyahay qisaaska nololaa ugu jirta shacab amniyaa ku jira qofkii tuuga xoolo qaado haddii kow gacanta laga siiyo kii kalena cibray u noqon inuu ku cibro qaato asariqatu sariqadu luqatan min luqatin xagga luqada akhdu shayi shayga qaadidiisii khufyatan min khufyatin qarsoodi loo qaado luqada carabiga sariqo waxaa la yidhaah shaygan iyadoon lagu arkaynin oo dadkii aada iska ilaalinayso indhahoodii inaad qaado wa sharcan min sharcin xagga sharcigana akhdulmaali maalka qaadidiisiiyo dulman min dulmi dulmi dartiis maalkii loo qaado khufyatan min khufya qarsoodina maalkii loo qaado min xirsi milihi maalkaas mahalkiisoo kale mahalkaas kaydkiisiina laga soo qaado bishuruudin maca shuruudin shuruud micigeediina lagu soo qaado wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala xagga sharciga sariqo waxaa la yidhaha xatooyo waxaa la yidhaha akhdulmaali maalka qaadidiisii dulman min dulmi waa qofka maalka inuu uga qaado dulmi uu u qaado dulmi la yihi maxaa baxay qofkani qofkan maalkiisii wuu ka qaado laakiin wuxuu u malaynayey maalkiisii u malaynayay hadda dulmi ulama jeedo dulmi ulama jeedine maalkiisii u malaynayo waa ku sirmay lama goynayo gacantiisa gacantiisa qofkaas lama goonayo lanna qofkan waa ku sirmay dulmi uma uusan qaadayn maalkii iska keen bisaa la maalkii aad qaaday ood ku sirantay oo xoolahaaga aadan u malaynaynin soo celi bisaa la leeyahy laakiin gacanta lagama jarayo khufyatan min khufya qarsoodi ayuu u qaaday qarsoodi la yidhi maxaa baxay hadduu calaaniye u qaado maalan waa qofkii yani qofkii asagoo soo jeeda xoog uga qatay indhihiisiioo shana maba xadayo oo maaragtay indhihiisa iskama ilaalinaye xabaduu ku qabtay wuxuu leeya halkaa dhig xoola haddii kale waa ku dila kaa isagana saariq lama yihaaha waxaa la yidhaha haasi baa la yidhaha waa nin xoog iyo indhihiio soo jeeda dadka wax uga qaadan haasi baa la yidhaha min xirzi milihi maalkaas mahalkiisoo kale mahalkaa kaydkiisiina ka soo qaata waxaa kaloo shardi ah meeshii shaygan oo kale lagu kayday lahaa kaydkii waa inuu kala soo baxo kaydkii kala soo baxay la yidhi maxaa baxay maal baylaha hadduu iska qaatay maal kaydaysanba ma ahayn baylahu meeshaasu iska yimi dahab uu ahaa tusaale ahaan dahabka maxaa laga rabay dahabka in xirsigiisii la geliyo yacni dahabka meelaha gaaliban lagu kaydeeyo santuuqii iyo qaanadii yareed iyo waxyaalahaas markuu ka xado tuugu markaasaa gacanta laga jaray ama haddii dahabkii aad iska saartay meesha barandada oo kale barandadaa iska saartay dahabka qofaa soo qaatay wuu qaatay gacanta lagama jarayo xoolihii soo celiyaa laleeyahay bas waa dembaawaday dembi wuu galay oo xoole islaam uu qaatay qofka xoolihiina waa lagu leeyahay soo celi waa laleeyahay lakin gacangooyo male gacangooyada waxaa shardi ah inuu ka qaaday min xirsi milihi inuu ku qaaday shardiga bishuruudin maca shuruudin shuruudan micigeedana uu maalkii ku qaaday ayaa gacanta looga jaray oo markii shuruudaha soo socota markuu galo oo shuruudahaas uu dhammaystirmaan markaasaa la leeyahay qofkani waa tuug ee gacanta laga jaro arkaanu sariqati haadihi tani arkaanu sariqati waa tuuganimada tiirarkeeda tuuganimada tiirarka ay ku fadhiiso arkaanu sariqati tuuganimada tiirarkeedu halaaatun saddex wey saariqun mid wax xaday wamasruuqun mid la xaday midka la xadayna maalkii wa sariqatun xatooyadii nafteed wixii xatooyadii la samaynayo shuruudu saariqi haadihi tani shuruudu saariq tani waa tuugga shuruudihiisii shuruudaha tuugga gacanta looga jari karo shuruudu saariqi tuugga shuruudihiisii sitatun lixw albuluuqu qaangaar waa shardi qaangaar maxaa baxay saqiirkii hadduu waxado falaa tuqdac yaddu gacantiisa lama jaray maalkii keena laleeyahay bis maalkii iska keen oo soo celi ayaa la leeyahay walcaqluna waa shardi caqli la yihi maxaa bahaya qofkii waalnaa hadduu xoolo uu xado gacanta lagama jaray xoolihiia laga qaaday laga soo celin waliktiyaaru ikhtiyaarna waa shardi doorasho waxaa kaloo shardiga ah qofku ikhtiyaarkiisii inuu xoolaha ku xaday haddii lagu khasbay oo la yihi xoolahan islaameed soo xad ama waa ku dili oo sidaa xoolihii usoo xaday xoolihii soo celi un baa laleeyahy lakiin gacanta lagama jaray wailtisaamu اlaxkaami axkaamta laasimsigeediina waa shardi waa inuu yahay qof axkaamta islaamka u hoggaansamay inuu yahay shardigu maxaa baxay falaa yuqdacu xarbiyi gaal xarbi ah isagana gacanta lagama jarayo hadduu waxado xoolihii un baa la soo celi laleeyahay waalcilmu ogaalkiina waa shardi bitaxriimi xaaraam yeelidda inuu qofku og yahana waa shardi waxaa kaloo shardiya tuuganimadu inay xaaraan tahay inuu qofku ogaa hadduusan masaladanba ka warqabin waa labadii shaksi oo loo cudur daari jiray labadaas shaksi waa loo cudur daari waa qofkii qariibu اlcahdi biاlislaam islaamnimadu ku cusbaa ow nashaأa baciida can اlculamaa ama meel culimmada ka fog ayuu ku soo barbaaray waa loo cudur daari wacadamu اlidni idanka weyntiisina waa shardi lahu shaksigaas aan loo idmin waa shardi min almaaliki maaligii hantida iska lahaa xaggiisa inaan looga idminna waa shardi waxaa kaloo shardiga maaligu inuusan u fasixin uusan u idmin hadduu maaligii u idmo oo yidhah war xoolahan waa kuu idmay qaado haddaad doonaysa dee tuuganimo maaha markaas gacantiiba lagama jaray marka haddii qofkii hantida iska lahaa uu markaa u idmayo shuruud اlmasruuqi haadihii tani shuruud اlmasruuq shaygii la xaday shuruudihiisii shaygan masruuqa ah ee la xaday marka la leeyahay qofkii xada gacanta laga jari shuruudaha masruuqa loo shardinay alaabtii la xaday shuruudulmasruuqi kii la xaday shuruudihiisii arbacatun afar an yakuuna maalka la xaday oo masruuqa ah rubuca dinaari hal diinaar afar meelood halkiisa meel inuu gaarayo waa shard ow amase maa ayladii kii inuu yahay qiimatuhu maagaas qiimadiisu daalika rubucu dinaarkaas uu yahay ama wax haddii la qiimeeyo qiimadiisa uu la ekaanayo rubucu dinaar waxaa kaloo shardi ah xoolahan qofkan uu xaday marka gacanta laga jarayo waa inay ugu yaraan gaarayaan rubucu dinaar ama wax la ego ku qiimo ah rubucu dinaarka dinaarka waa lacagihii la isticmaali jiray xilligii nabigeena salى اllahu alيه wasalam dinaarkuna wuxuu ka samaysan yahay dahab waa shilin dahaba hal shilin oo dahab ka samaysan rubucu dinaarkaas marka macaayiirta casrigan ama halbeegyada casriga markii lagu qiyaaso rubucu dinaarku noqon macaayiirta casriga markii loo bedelo rubucu dinaar leanna waxaa weeye dinaarka isagoon afar meelood loo qaybin oo sidiisa ah ayaa wuxuu yahay afar dhibic labaatan iyo shan dinaarka oo keligiisoo sidiisii ah isagoon yacni rubuc iyo waxyaalaha loo jejebin markuu dinaarku ishaysto waa afar dhibic labaatan iyo shan afar dhibic labaatan iyo shan maxaa loola jeedaa yacni waa afar garaan iyo rubuc rubuculgaraam garaamka hadda la isticmaalo waa afar dhibic labaatan iyo shan afar dhibic labaatan iyo shan wey waa dinaarkii markii miisaan la saaro miisaankiisu intaasuu noqonay waa dinaarkii la isticmaali jiray xilligii nabigeena salى اllahu alayه wasalam afar dhibic labaatan iyo shan afar dhibic labaatan iyo shan marka waa afar garaan iyo labaatan iyo shan riigo riigay hadda u isticmaalan kuwan dahabka yani miisaan labaatan iyo shanka waxaa waa riigo waxay ka dhigan tahay xisaab ahaana rubuc rubuc ay ka dhigan tahay yani rubuculgaraam waa garaamkii afar meelood loo qeybiyey halkiisa meel ka dhigan tahay afar dhibic labaatan shan waa halkii diinaar diinaarkii maadaama intaas xisaab ahaan uu noqday intaasaad marka waxaad u qaybinaya afar meelood intaas afartiisa meelood halkiisa meel ayaa gacanta tuugga looga jara afar dhibic labaatan iyo shan afar meelood u qaybi afar dhibic labaatan iyo shan afar meelood marka loo qaybiyo waa hal dhibic eber lix boqol labaatan iyo shan ay noqona waa hal dhibic eber lix boqol labaatan iyo shan lix boqol labaatan iyo shankaas marka waxaa weeye waa jajab aada u yar oo xataa aan dhammayn hal riigo xataa ma dhama bal garaan iska da garaankii weynaa iska daaya riigo xataa ma dhamo rubuc xataa ma dhamo rubuculgaraam xataa ma dhamo waa jajab aad u yilita wey oo xisaabta la raacsiinayo marka intaas wuxuu noqonaa rubuc dinaar rubuc dinaarku wuxuu noqonaya dinaar afar meelood loo qeybiyey halkii meelood wuxuu noqon hal dhibic afar lix boqol labaatan iyo shan lix boqol labaatan iyo shanku marka waxaa weye waa waxaan dhammayn xataa bal garaan iska daaye riigo xataa ma dhamo rubuciis ma dhamo xataa nus ma dhamo ثuluث ma dhamo waa xisaab aad u yaroo daqiiqa wey intaasaa tuugga looga jaraa gacanta waa hal dhibic efir ebir lix boqol labaatan shan halka marka muxuu ka dhigan yahay yani waa hal garaan aan uga jeedna halka hal garaan hal garaan iyo jajab aad u yar rubcu dinaar saasuu noqon tuuggu marka hadduu xado hal garaanoo dahab ah iyo jajabkaas yarka ah hadduu xado wax la eg oo ku qiimo ah hadduu xado markaas warka gacanta laga jaro hal garaan maanta casrigan wuxuu goynaya waxa weye waa lacag u dhiganta adiga taqriiban afartan dolar meelahaaso afartan dolar soddon sagaal ilaa afartan dolar rubcu dinaar marka taqriiban intaasuu noqona ilaa hal garaan iyo jajabkaasi wuxuu joogi waa afartan dolar iyo wax noocaas oo kalea haddii tuugii marka wax qiimo kitaab hadduu adu kitaabki aa la qiimeyna kitaabka waxaa laleeyahay afartan ma dhanyi afartan doolar ma dhanyi kobo hadduu xado kobihii aa la qiimeyna afartan doolar ma dhanyi mobil hadduu xado mobilkii aa la qiimeyna rubuc dinaarkii oo hal dhibic jajab ahaa oo afartankii doolar ma dhan yahay wax walba saasaa loo qiimay wax uun qiimihiisa uu yahay yacni afartanka rubuc dinaarkaas oo ah afartan doolar iyo waxyaalo noocaasa uu yahay oo lagu qiimeeyey hadduu xado gacantiisii kow gacantiisii kow go-an tahay an yakuuna waa inuu yahay masruuqa shayga la xado rubuuca dinaarin dinaar afar meelood loo qeybiyey halkiisii meel waa inuu yahay oo mase maa iladi kii waa inuu yahay qiimatu maaga qiimadiisa daalika rubuucu dinaarkaas uu yahay ama wax haddii la qiimeeyo rubuucu dinaar noqonay wa an yakuuna waa inuu ahaado masruuqa maalka la xaday muxrazan maal la kaydeeyey maalku waa inuu meel ku dhex jiray kayda bixirsi milihi maalkaas masalkiisoo kale masalkaas kaydkiisii in lagu kaydeeyey waa shardi oo kale meelaha sida caadiga ah iyo curfiga dhaqanka bini aadamka meelaha ay ku kaydeystaan waa in maalkaas meesha lagu kaydiyo maalan arigii oo kale maxaa xirsi u noqonaya xero waa inuu xeradii kala dhex baxay marka dahab hadday ahaayeen dahabki maxaa xirsi u noqonaya santuuqii qaanadii waxyaalihi saas oo kale waa inuu kala dhex baxo shay walba xirsigiisi wixii ahaan jiray waa inuu kala dhex baxo tuugii laakiin shaygii hadduu xirsigiisii uusan ku dhex jirin oo adiguba adan xafidan ee meel aan lagu talagelin oo bannaan aad iska dhigto u iska dayacan yahay tuugii maalkii unbaa soo celi laleeyahay laakiin gacantii lagama jaray gacantii lagama jaray wa anlaa yakuuna lisaariqi saariqi tuugga waa inuusan u ahaanin fiihi fi lmasruuqi shaygaas masruuq ah uu xaday milkun inuusan milki uusan ugu ahaaninna waa shardi waxaa kaloo shardi ah xoolahan uu xaday inuusan milki kulahayn oo qofkan uusan shirko kula ahayn waa shardi maxaa baxay shirkadii xoogaa nisbe iyo uu ku lahaa shirkadii usoo dhacay dhowr kun oo dollar uu ka qaatay shirkaddana waxbuu ku lahaa isagu tuugan shirkadda waxbuu ku lahaa gacanta lagama jaray lakin waa leeya soo celi lacagta sharcigu wuxuu waajib uga dhigaa lacagta inuu soo celiyo laakiin maadaama kamberigan isagu uu wax ku lahaa wuxuu ku lahaa nisbe aad u yarba ha noqda maalan kamberigu wuxuu ku shaqaynayey boqol kun oo dollar ku shaqaynayay isaguna tuugu muxuu ku darsaday boqol dollar boqol kun dollar ha laygu daro kamberiga dhan oo boqol kun oo dollar yani miisaaniyaddiisa ay tahay uu ku shaqaynayo boqol dollar ku walow xataa haba yaraado wuxuu ku leeyay gacanta lagama jaray ma la dhahayo waxaa shardia ah inuu xoolo weyn ku darsaday kambeniga shardi haba yaraaday hadduu kambeniga uun wax uun milkiya haddii ol ku darsaday gacanta lagama jaray lakin waa le intii aada xadday soo celiyaa waalaa yakuuna waa inuusan ahaan lahu lisaariqi saariqa tuugii fiihi fi lmasruuqi shaygii masruuqa ahaayo uu xaday shubhatun shubho waa inuusan ku lahayn waxaa kaloo shardi ah shubhada maxaa loola jeedaa shubhatulmilki wax milki u eg wax shubhatulmilkiyo milki u eg milki xaqiiqa waan soo sheegnay xataa wax milki u eg waa inuusan meesha ku lahayn milkiga wax u eg maxaa loola jeedaa maalan maalkii oo kale aabbihii oo kale caruurkiisii uu maalkiisii ka qaatay lama jaray ama wiilkii yaa maalkii aabbihiis wiilkii yaa maalkii aabbihiis xaday oo qaatay gacanta lagama jaray wiilku maalka aabbihiis xaqiiq ahaan ma laha laakiin muxuu ku leeyahay shubhatulmulkiyaa jira maadaama nafaqadiisii iyo isagu uu dhalay iyo isagu uu nafaqayn jiray iyo intuu yaraa uu biili jiray iyo xoogaa wuxuun milki u ayguu ku leeyahay shubha ah laakiin isagu iskama laha maalka aabbihi xaqiiqada isagu ma laha marka asal iyo farac hadduu wax ka qaato asalkiisii wax ka qaatay ama faraciisii ayuu wax ka xaday gacanta laguma jarayo lakin maalkii iska soo celiyaa la maalkii aada qaaday soo celiyaa la leeyahay ciqaabkeedu tuuganimadaas oo almustajmicati kulansatay lishuruudi shuruuddii aanu soo sheegnay kulansatay qadcu yadi saariqi tuugga gacantiisa gacantaa jariddeedii wey gacantaasoo alyumna ee midigta ah min alkuuci lulashada xaggeeda laga jaro meesha kuuca ugu horreyso gacanta ay ka lulanayso waa meesha calacasha agteeda ay ka lulanayso meeshaas lulanayso halkaasaa kow laga si intaa lulanayso weli waa midigta lagu bilaaba nakaala min allah waxaa ilaahay u leeyahay nakaala waa cuquubo wey ku cibro qaata nakaala waxaa la yidhaha alcuquubaةu alatii tuctabaru biha cuquubada lagu cibro qaato nakaalo ilahay ku tuma ha ku cibro qaato cuquubada qadcu yadi saariqi tuugga gacantiisa gacantaa jarideedii wey gacantaasoo alyumna ee midigta ahi min alkuuci lulashada xaggeeda laga jaro meesha ay ka lulan ayaa laga jaro laakiin qaaligu marka uu meeshaa kuuca ah oo gacantu ay ka lulanayso markuu tuuga ka jarayo waxaa shardiga marka hore in la kala siibo iyadoo isku jirta ma garay xarigaa halkan looga xili qaybtaas dambena xarigaa looga xili qofaa xoog u jiidaya marka qofaa xoog u jiidaya markii xoog loo jiido oo meeshu si saaniya ay u kala baxdo tartiibaa qabl laga siiyo marka kaba laga siiyo ee wixii isku dhex jira haddii sidan kab loogu siiyo isagayaa ku rafaaday isagayaa ku baaba-aya waxaa dhici karta meelo yani ziyaado ah oon lagu talagelin in la jaro in la jaraa dhici karta marka habka loo goynayo waxaa weeye waa in markaas labadaa qaadigu oo qof intuu u diro meesha xarig looga xiro meeshaa dambena xarig ugu xiro la yidhaha la kala siibo markii la kala siibo markaa kabacdi laleeyahay hal jaro kow saasaa loo samey maca radil masruuqi masruuqii shaygii la xaday soo celintiisa micigiisaa gacanta laga jaray in baqiya hadduu shaygii baaqi yahay xoolihiina keenaa laleeyahay gacantiina siina kuma taqaan gacantiina kuma taqaan waa laga jar xoolihiina soo celiyaa l haddii shaygii uu baaqi yahay ow amase bedelihii shaygii bedelkiisii soo celintiisii in talifa shaygii hadduu talfay haddii shaygii uu talfayo wuxuu cunay ama wuxuu iibsaday hadday yihiinna bedelkiisii kaana laleeyahay shayga bedelkiisii kaana hadduu shaygii nool yahana shaygii soo celi marka laba cuquubow xoolihii laga gudsanayo iyo gacantiisii oo laga jaray shareecada sida ilaahay noogu soo dejiyey haddii sidaas loo dhaqan gelin lahaa wax istaabta iyo wax isdulmiya iyo cid dhiig daadisa iyo cid xoolo islaameed hunguriyeysata maba la arkeen qof walba saasuu ku cibro qaadan lahaa laakiin dhibka waxaa keenaya waxaa weeye kii qof dilana wax ciqaabaya ma laha boqolaal qof hadduu dhiiggooda daadiyo xinjir uu ku qubaysto cid taabanaysa intaasoo yani hanti ahoo mumtalakaadkii iyo xuquuqdii oo dhan hadduu qofku iska qaatana cid taabanaysa oo gacan ka goynaysa ma laha waxaa laga yaabaa qofka ugu ron marmar uun inta la qabto in la yar bal xoogaa hal bil hala xiro xarig muxuu ka dhibahay tuug xarig tuug muxuu ka dhibahay markii la soo daayo meeshuu ka bilaabaya hadda laakiin gacantii wax ku qaatay gacantii nafteedii haddii kow laga siiyo waxuu ku cibro qaatay noqona oo qof walba u xadi lahaana cibro u noqota cibro u noqota qof walba u xadi lahaa fa in caada hadduu soo laabto bacda alqadci jaridda ka bacdi markii midigtii laga jaray ka bacdiu soo laabtay oo tuuganimo usoo laabtay haddana tuuganimo usoo laabtay qudicad rijluhu lugtiisaa la jaray lugtaasoo alyusraa bidixda ah min mafsili اlqadami lugta makaanu kala bixeeda meesha lugtu ay ka kala baxayso halkaasaa laga jara waa meesha anqowga lugtu ay saas uga lulanayso idana anqowga agtiisa ah meesha anqowga agtiisa ah lugtu ka lulanayso ka kala baxayso isagana sidii oo kale waa la kala siiba lugtu si wax ziyaada aan looga jarin saasaa loo kala siibi markii la kala siibaa kow laga siiba lugta bidixda ah kowaa laga siiba marka muxuu ka jaran yahay gacan midigna ma haysto lug bidixna ma haysto cuquubadaasuu leeyahay sida diintu ay u ilaalisay xuquuqda qofka muuminka ah muslimka ah hantideeda diintu ay u ilaalisay fain caada hadduu mar kale haddana soo laabto mar kaleu tuuganimo u laabto fa yaduhu fatuqdacu yaduhu gacantiisaa la jari gacantaasoo alyusraa bidixda ah ilaa tii hore midigaa laga jar haddana bidixdaa haddana la jari fain caada mar kale hadduu soo laabto mar kaleu haddana tuuganimo uu samey farijluhu lugtiisaa la jari lugtaasoo alyumna ee midigta ah haddana lugtii midigtaa u hartaa la jari afartii waaxood ma hayo afartii waaxoodba afartiiba waa laga jara afartii waaxoodba waa jara fain caada hadduu soo laabto haddana afartii waaxood markii laga jaray kabacdi tuuganimo haddana u laabtay mar kale de markaan xaggee wax ku qaadi tuug si wax ku qaado lama waayo ilaa wixii waa ka jaran yihiin gacmihii wax ku qaadi lahaa waa ka jaran yihin waxaa dhici karta meelahan wax u haray inuu saa isugu qabto inuu saa wax u qaadanayo suurtagal ama inuu afka ku qaadanayo dalaayo ma weyso si ay wax ku qaadato waxba un si wax ku qaatay si mar ku qaato cusira waa la tacsiirin marka ila meel wax laga jaro ma lahan marka waaxihiisi afartii waa la jaray kulli waa la tacsiiri tacsiirku waxaa weye bixasabi maa yaraahu lqaadi qaaligu siduu maslaxo u arko uu ku tacsiiraa waxay noqon kartaa xabsi siduu arko waxay noqon kartaa xoogaa dhowr jeeda ilaa labaatan ilaa soddon ilaa soddon iyo shan jeeda inuu ku dhufto waxay noqon kartaa inuu maaragtaa yacni cuntadii oo kale uu yidhaaho cuntadii aan loo geynin ilaa muddo ilaa naftu ay ka soo aruurto markuu xoogaa naftu xooga soo aruurta waxoogaa xabad rootiya uu siiyo si naftu aysan uga dhicin waa bixasabi maa yaraahu lqaadi qaaligaa hawshaasi u taallaa oo sharcigu wixii markaa qaaligu maslaxo uu u arko ayuu markaa ku tacsiiri qaadicu dariiqi haadihi middani axkaamu qaadici dariiq qofka dariiqa jaray oo wadadii laga mari waayey axkaamtiisii halkan sheekh raximah llahu tacaala wuxuu uga hadlay qofkii waddadii taaganoo isbaara waddadii dhigtay oo nafna aan nabadgelinayn maalna aan nabadgelinayn qofkaa cuquubadu bal waxa ay ku ciqaabayso shareecada islaamku qaadicu dariiqi waddada qofka jaray huwa qaadicu dariiqu almultasimu waa qof u hogaansamay oo laasimsaday lilaxkaam waa qof muslim oo axkaamta islaamka u hogaansamayo oo aan gaal ahayn kaasoo almukhtaaru ee haddana doorto ikhtiyaarkiisa waddada ku taagan cid ku qasabtay aysan jirin kaasoo almukhiifa cabsi gelinaya lidariiqi waddada cabsi gelinaya ciddii waddada maraysa argagax ayuu geli taadicu dariiqaasoo almuqaawimu ee iska caabinaya liman qof walba iska caabinayo qofkaasoo yabrusu usoo banbaxa lahu qaadicu dariiqa qofkii usoo banbaxa oo iska caabinoo dagaalu kagala hortegi qofkii is bal toorey iyo xabad iyo wax kula orodna dagaalu ka xiga oo waddadiisuu difaacanahay qaadicu dariiqnimadiisa qaadicu dariiqnimadiisa iyo jariimadiisa dembigiisuu difaacanahay qofkii is qofkan waddada ka leexina dagaalu siinahay dagaalu siinahay qofkii waddada ka leexina oo iska caabina oo iska difaacahay difaacuu geli kaasaa waxaa la yidhaha qaadicu dariiq kaasaa la xukmu qaadici dariiqi haadaa midkani xukmu qaadici dariiq qaadici dariiqa xukunkiisii wey sidii la yeelayay marka qaadicu dariiqi xukmu qaadici dariiqi qaadicu dariiqa xukunkiisu atacziiru tacziiru wey waa in la canaanto ama xabsi ha noqdo ama karbaash iyo jaadal ha noqdo tacziir sidiisaba bixasabi ma yaraahu اlqaadi wixii qaaligu cuquubo uu arko waa inuu ku ciqaabo oo la ciqaabo waa la tacsiira in lam yaqtul hadduusan qaadicu dariidkii uusan qofna dilaynin walam yaakhud ilmaala maalna uusan qaadanaynin waa la tacsiira markaas xoogaa canaan dhowr maalmoodoo xabsi la geliyo iyo xoogaa maragtaaha in la karbaasho iyo waxbaa lagu sameey xoogaa wuxuu samaynaa takhwiif qof walboo meesha maraysa waa u hanjabiyo waa u cagajuglayn laakiin nafna ma dilayo xoolana qaadan maayo markaa tacsiir wey walqatlu dil wey xatman min xatmin si waajiba loo dilayo in qatala hadduu dadkii dilayo waddada marayo walam ya'khud ilmaala maalna uusan qaadanayn maal ma qaadanaya naftii bini aadamku usoo dhigtay bis maal maba rabo qof walba waddada maraya waa dilahay qofkii waddada soo maraba waa dilahay markaa xukunkiisu qaadicu dariiqaas waxay noqon in qatli lagu sameeyo isagana waa la dili weliba qatligiisa sheekhu wuxuu yihi xatman waajib loo dilu waajib loo dilo maxaa loola jeedaa cid cafin karta ma lahan xataa qofkuu dilay ma cafin karto xatman saasaa loola jeeda qaadicu dariiqa qatligiisu waa xatmi dilalka kale waa la cafin karaa qof kaleo dilalka soo celiyo qofkii mustaxiqa ahaayo weliyu demka ahayoo dhiiggan iska lahaa maxkamadda intuu yidhahdo qofkan waa cafiyey yaan la dilin wuu dhihi karaa laakiin qof qaadicu dariiqa ah, qofkii waddada uu ku dilay weliyu demkiisa xataa ma cafin karo shareecadu waxay waajib uga dhigtay in la dilo qatli xatmi ah waajib loo dilay walqatlu dilkii way xatman min xatmin waajib ay tahay in la dilo in qatala hadduu dadkii dilay walam yaأkhud maalna uusan qaadanayn waajiba ah weeye in la dilo marka waqadcu yadihi gacantiisa goyntiisii wey gacantaasoo alyumna ee midigta ah iyo wa rijlihi lugtiisii goyntiisii wey lugtaasoo alyusra ee bidixda ah uma markaa ka rijlihi qadcu rijlihi lugtiisa haddana goyntiisii wey lugtaasoo alyumna midigta ah wayadihi gacantiisa haddana goyntiisii wey gacantaasoo alyusra ee bidixda ah dhinacaadda hadduu mar kale usoo laabto dhinacaadda hadduu mar kale usoo laabto waa khadal maala maalkiina uu qaadanayo walam yaktul waxna uusan dilayn kani wuxuu samaynayaa hantidiyuu dhaca qofkii wadada soo martaba xoolihiiu ka dhigana hanti kastoo qofku uu haysto waa ka dhigana waa ka qaada laakiin cidna ma dilayo cidna ma dilay kaa xukunkiisu maxay noqon gacanta midigta iyo lugta bidixda ayaa hal mar kow laga siina hal mara kow laga siina hadduu waddadaa uu taagan yahay oo dadkii xoolahoodii uu qaadanayo lugta lugta bidixda iyo gacanta midigta hal markow laga siiyey haddana mar kalaa lagu qabtay falkii falkiyaa lagu qabtay haddana waddadii haddana soo istaagay maalkii uu qaadana haddana dad ma diray isdhaaf haddana intii u dhimaneed intii u dhimaneed ayaa haddana laga jaray ow tuqadaca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf isdhaafaa loo jaray ow yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi اdunya walahum fi اlaakhirati cadaab cadiim ilahay wuxuu leey taasi waa hoog adduunyo aakhira ka dara aakhira ka dara hoog adduunyo wey taas walqatlu dilkiiu in la dilayo ثuma markaa kabacdi aلsalbu in la salbinayo dalaandelidiiu in la dalaandelayo oo dalaanda lagu samaynayo markii la dilo kabacdi ثalaaثaةa أyaamin saddex maalmood in la dalaandelayo in qatala hadduu dadkii dilayo waa akhadal maala maalna uu qaadanayo labadiiba wuxuu cafinayo kan mala kani wuxuu cafinayo mala hantidiina waa dhici dadkii waddada marayay musaafiriinta ahaana waa layna waa dilahay kan isagana kuwii hore uu ka daran yahay waxaa lagu samayn horta waa la dilahay ka waa laga samay markii la dilo meydkiisii qorayaa laga soo laalaaday weliba qoragaas waxaa shardi ah waddada in dadka maraya meel ay arki karaan inuu yahay meel ay arki karaan qof walba uu ka cibro qaato saddex maalmoodoo halkaa suraana oo la daraandari saddex maalmoodoo meydkiisu waa halkaa suraana saddexdaas maalmood markii meydkiisu halkaa uu ka soo laalaado markaa kabacdiyaa la dhaqi la karfanin janaaze lagu dukan la aas ilaa waa muslim maadaama tawxiidkii uunu ku dhawaaqi jira tawxiidka u haysto cuquubadaasaa lagu saaray marka sharcigu sida uu u hadlayo haddii loogu dhaqmi lahaaba dhibba maba jireenba dhibba ma jireen walqatlu dilkii wey uma salbu dalaandelidiibu alaaata ayaamin saddex maalmood inuu salbisanayo saddex maalmoodu meesha ka soo maalinta afaraada laga dejina meesha in qatala hadduu dadkii dilayo wa akhadal maala maalkiina uu qaadanayo maa yasqudu bitowbati qaadici dariiq haadaa midkani maa iladii kii yasqudu huwa maaguba ku dhacay bitowbati qaadici dariiq qaadicu dariiqa towbadiisii wixii ku dhici lahaa xukunkiisii wey halkan sheekhu wuxuu uga hadlay raximah ullahu tacaala qaadicu dariiq hadduu yidhaaha waan toobad keenta maxaa ka dhacayo ciqaabaadkii aan soo marnay ah wax ka dhacayoo laga cafin kara ma jiraan isagiiaa iskeenay waddadii waan ka toobad keenay dhibkii muslimiinta aan dhibayay iyo dilkii aan wax dili jiray iyo xoolihii aan qaadan jiray mar dambe u laaban maayo waa iskeen see la yeeli marka yasqudu waxaa dhacaya bitowbati qaadici dariiq raadicu dariiqa toobadkeenkiisii waxaa ku dhacaya qabla dafari guulayn guulaysiga hortiisna uu toobad keeno bihi asaga intaan lagu guulaysan qabashadiisii qabashadiisi intaan lagu guulaysan ka hor asaa iskeenay toobadiisa waxaa ku dhacaya alcuquubatu cuquubadiyaa ku dhacaysa hadduu toobad keeno cuquubadaasoo alkhaasatu bihi biqaadici dariiq qaadicu dariiqu cuquubadii khaaska asaga u ahayd ayaa toobadiisa ku dhacaysa faqad oo kale ah wixii isaga khaaska u ahaa jiray oo cuquubada ka dhacaya hadduu isu soo dhiibo intaan lagu guulaysan oon gacanta lagu dhigin isagaa iska hel wixii isaga khaas u ahaan jira oo cuquubada unbaa ka dhacay waxa khaas u ahaan jiray maxay ahaayeen waa gacantii iyo lugtii isdhaafka loo jaray ma laga jaray waa ka badbaadtaas waxaa kaloo ka dhacaya dilkii la dhahayay xatmi waa waajib oo cid cafin karta male dilkii la dhahaya waa ka dhacaya isaguna waxaa kaloo ka dhacaya salbigii lasoo laalaadinay oo saddex maalmood la dhahayay meeshaa ha surnaad kuwaasaa ka dhacay laakiin waxaan ka dhacaynin qisaaskii haddii markii uu toobad keenay ka bacdi dad yimaadaan oo ay ku caddeeyaan inuu aabbahood ama walaalkood ama qaraabadoodii uu ka dilay hadde iyagayaa la leeyahay ama cafista ama disha ama diyo ka qaata kaliya toobadiisa waxaa ku dhacaya dilkii la dhahayay cid cafin karta male aa toobadiisa ku dhacaya dilkii la dhahayay cid cafin karta male iyo gacantii lugta isdhaafkii looga jarayay intaasaa toobada u faa'iideynay laakiin toobada uma faa'iideynayso dad hadday yimaadaan oo ku sheeganaya yacni qariibkeennii uu naga dilay ku sheeganaya asagay dadkiyaa la garansiinaa laleeyahay ama cafiya ama diyo ka qaata ama disha saad laadhima waxaa kaloo sidaasoo kale aan ka dhacaynin hantidii uu qaadan jirana kama dhacayso waan toobad keenaya haddii wixii aan qaadan jirana waa cafis ma jirto iyadana wixii maalahoo lagu caddeeyo oo uu qaadan jiray kulli waa laga rabo keena alriddatu axkaamu ridda allah subxaana